بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاacله culimi waxaynu kusoo guda jirnay baabkii loo yaqaanay baabu marfuucaati اlasmaa markaa waxaynu soo qaadanay noocii koowaad ee ka mid ahaa wuxuuna ahaa faacilka marka axkaamtii ku tacalluqaysay waynu soo dhammaystirnay su-aalahoogiina insha allahu tacaala way noo laaban yihin ahaa in la dhaafay hamoodina markaa baabkii labaad buu sheeku raxima allahu tacala doonaya inuu halkan ka guda galo baabu haadaakani ladii baabu lmafcuuli mafcuulka baabkiisii weeyi alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin wa huwa mafcuulkaasi aan faacilkiisa la magacaabin yo alismu ismi weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafciyey alladii ismigaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu isaga la jirkiisa faaciluhu ay faacilu caamilihi caamilkiisa faacilkiisa aan la sheegin oo wawqiima la joojiyey huwa mafcuulkaasi muqaamahu ay muqaama alfaacili faacilka makaankiisii iyo booskiisii kadibna fasaara ahaaday marfuucan marfuuc ahaaday bacda an kaana ay bacda kownihi ahaanshihiisa dabadeed mansuuban mansuub uu ahaa wa cumdatan tiir ahaaday bacda an kaana ay bacda kownihi ahaanshihiisa dabadeed fadlatan fadlo uu ahaa falaa yajuusu ma banaana xadfuhu ay xadfu mafcuuli aladii lam yusama faaciluh xadfuhu ay xadfu lmafcuuli mafcuulka in la gooyaayo ma banaana walaa taqdiimuhu iyo walaa taqdiimu naa'ibi alfaacili naaibu faacilka in laga soo horraysiiyaana ma banaana cala alficli ficilka in soo horraysiiyaa wayajib waxa waajib a ta'niisulficli ficilka in la dhadigeeyo ayaa waajiba xilima in kaana haddii uu yahay ay huwa naa'ibu faacilku mu'anathan mu'anath haddii uu yahay wadalika tusaale naxwu duribat waxa la garaacay hindun hinda ayaa la garaacay iyo wanaxwu qowlihi tacaala idaa zulzilat alardu dhulka marka la gilgilo wayajib waxa kale waajiba allaa yalxaqa inayna haleelin alficla ficilka calaamatu taniyatin taniye calaamadeed inayna haleelin aw jamcin aw calaamatu jamcin ama jamc calaamadi inayna haleelin xilima in kaana haddii uu yahay ay huwa naa'ibu faacilku musanan musana haddii uu yahay ow ama majmuucan yahay mid la jamciyey wadalika tusaale naxu duriba waa la garaacay azaydaani zayd ayaa la garaacay waduriba waa la garaacay azayduna zaydunti ayaa la wayusamaa waa la magacaabaa ayda noqode annaa-iba baa lagu magacaabaa kii wakiilka ka ahaa can ilfaacili faacilka kii wakiilka ka ahana waa lagu magacaabaa wa haadihi tan tan alcibaaratu ee cibaaradii libni maalikin ina maalik bay usugnaatay bu yihi sheekhu wa hiya cibaaradani axsanu iyada ayaa wanaagsan wa akhsaru iyada ayaa gaaban wa ashmalu iyada ayaa shamlisasho badan wa yusamaa waa la magacaabaa ficluhu naaibu faacilka ficilkiisa waxaa lagu magacaabaa alficl baa lagu magacaabaa ficilka almabniya loo bineeyey lilmafcuuli mafcuul loo bineeyey wlficla baa lagu magacaabaa ficilka almajhuula majhuulka loo bineeyey wlficla baa lagu magacaabaa alladii ficilkaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin saddex buu sheegay wlficla baa lagu magacaabaa ficilka almabniya lilmajhuula wlficla baa lagu magacaabaa ficilka almuayara siiqa siiqadiisa la bedelay shantaa magacoba sagaaleh haddaba fain kaana hadii uu yahay alficlu ficilku maadiyan maadi hadii uu yahay duma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wakusira waa la hoos dhigayaa maa xarafka habata wastaqara sugnaaday qabla aakhirihi ay qabla aakhiri maadi maadiga qabla aakhirkiisa xarafka ku sugnaadayna waa la kasrinaya wain kaana haddii uu yahay ay huwa ficilkaasi majhuulka loo bineeye mudaarican mudaaric haddii uu yahay duma waa la godayaa awaluhu ay awalulmudaarici baa la godayaa wa futixa waa la fadxinayaa maa xarafka tabata wastaqarra sugnaaday qabla aakhirihi ay qabla aakhirimudaarici mudaarica qabla aakhirkiisa xarafka ku sugnaadayna waa la fadxinayaa wadalika tusaale naxwu duriba waa la garaacay zaydun zayd baa la garaacay wayudrabu waa la garaacaya baa la garaacaya hadaba fain kaana haddii uu yahay almaadi maadigu hadii uu yahay mabdu'an mid lagu bilaabay hadii uu yahay bitaa-in ta mid lagu bilaabay hadii uu yahay taadaasoo zaa'idatin zaa'ida dumma waa lagodi godi ay ay maadi maadigaa ta'da lagu bilaabay awalkiisa waa lagodi godi wa thaaniihi ay wa thaani lmaadi maadiga thaanigiisana waa lagodi godi wadalika tusaale naxu tucullima la bartay alcilmu cilmigii baa la bartay wa tuduriba fi daari daarta dhexdeeda laysku garaacay wain kaana haddii uu yahay ficilkii mabdu'an mid lagu bilaabay haddii uu yahay bihamzati waslin hamsatu waslin mid lagu bilaabay haddii uu yahay tahbutu fi libtidaai wa tasqutu fi darji hamsatu eh, wasligu marka bilow wax lagu bilaabo way sugnaataa marka darji iyo wasligu yimaado meesha xidhiidhina waxa weeyaan way dhacdaa duma waa la godayaa awaluhu ay awalulficli ficilka awalkiisa waa la godayaa wahaaliuhu ay wahaaliu lficli ficilka xarafkiisa saddexaadna waa la godayaa wadalika tusaale naxwu unduliqa bihi waa lala tegey ustukrija almaalu maalkii waa lala soo bixisitaan dalbay wain kaana haddii uu yahay almaadi maadigu muctalal cayni caynta mid ka jiran haddii uu yahay falaka niyo waxa kuu sugnaaday kasru faaihi ay kasru faai caynta ka buka fadiisa inaad kasrisid baa kuu sugnaatay fatasiru waay ahaani fatasiru waxay ahaani caynuhu ay caynulmaadide marka maadiga cayntiisu waxay ahaan yaaan ya ayay ahaani wadalika tusaale qiila waa la yidhi wabiica waa la iibiyey walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ishmaamulkasrati kasrada in la dhansiiyo adamata damo in la dhansiiyo wahuwa ishmaamku khaldulkasrati kasrada in lagu khaldoo la dhexgeliyo weeyi bishayin shay shaygaasoo min sawti damati damada sawdkeeda walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday damulfaai fadi in la damiyo oo fatasiiru waxay ahaani caynuhu ay caynu lmaadi maadiga cayntiisu waxay ahaan waawan wow bay ahaan wowdaasoo saakinatan reeba naxw uula waa laydha wabuuca waa la iibiyey wanaa'ibu ka wakiilka ka cani lfaacili faacilka ka wakiilka ka ihi kaainuu wuxuu ahaaday calaa qismayni laba qaybood daahirin ee calaa daahirin buu ahaaday wa mudmarin ee calaa mudmarin mudmar dushii mid ku sugan buu ahaaday fadaahiru daahirku naxwu qowlihi tacaala waidaa quri'a marka la akhriya alqur'aanu qur'aanka marka la akhriyo iyo wa qowlihi tacaala duriba waxaa la yeelay mathalun mathal iyo tusaale ayaa la yeelay wa qudiya waxaa la gebagabeeyey alamru amarkii ayaa la gebagabeeyey qutila waxaa la nacdalay alkharaasuuna beenalayaashii yucrafu waa la garani almujrimuuna dembiilayaasha bisiimaahum baa lagu garani wlmudmaru mudmarku naxu qawlika waa odhaahdaad iyo wixii la mida duribtu waa lay garaacay waduribnaa waana la garaacay waduribta niyaho waa lagu garaacay ilaa aakhiri maa taqadama wantahi gaadh ayuhanaxwiyu ilaa aakhiri ma kii aakhirkiisa gaadh taqadama uu soo horu maray bayaanuhu maaga cadayntiisu fasalkii mudmaraadkaynu kusoo marnay laakin yubna ha yeeshee waa la binayn laakin ha yeeshee laakin yubna alficlu ficilka waxaa loo binayni lilmafcuuli mafcuul ayaa loo binayn wantahi gaadh ilaa aakhiri maa ay ilaa aakhiri ladii kii aakhirkiisa taqadama uu soo horu maray bayaanuhu maaga caddayntiisu laakin yubna ha yeeshee waa la binayn alficlu ficilka lilmafcuuli mafcuul baa loo binayn damaairta sidaa aad usoo tiriside siiqada ficilka bedel buu kuleeyaha fahmi waaynde oo musami iyo majhuul si loo kala garto siiqada ficilka mafcuul binayo bedel oo duriba dhe maadaama damiir la xidhiidhisay wayanuubu waxa wakiil noqoni can ilfaacili faacilki waxa wakiil ka noqon waaxidun mid baa wakiil noqon waaxidkao min arbacatin afar ka a waaxidka oo min arbaatin jaari majhuurkaas nacti wey iska ilaali alwalu ay annaa'ibu lwalu naa'ibka hore almafcuulu bihi mafcuulu bihi weeyi kamaa taqadama bayaanu sida caddayntiisu noo soo horumartay athaani ay annaa'ibu thaani naa'ibka labaadi adarfu darafka weeyi naxu julisa waxaa la fadhiistay amaamuka hortaada wasiima waxaa la soomay ramadaanu ramadaan athaaliu ay annaa'ibu thaaliu naa'ibka saddexaadi aljaaru wlmajruuru jaraha iyo la jaraha weeyi naxu walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda alraabicu ay annaa'ibu naa'ibka alraabicu afraad almasderu masderka weeyi wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala faidaa nufika marka la afuufo fi suuri suurta nafkatun afuufitaan nafkadaasoo waaxidatun keliya walaa yanuubu wakiil noqon maayo ama naa'ib noqon maayo hayrulmafcuulu bihi mafcuulu bihi waxaan ahayni maca wujuudihi ay maca wujuudi lmafcuuli bihi mafcuulu bihi marka la helo aaliban sida aalibkaas aaliban ay fi laalib waidaa kaana marka u yahay alficlu ficilku mutacadiyan mid gudbaya marka u yahay linayni laba jucila waxaa la yeelaya axaduhumaa labada midkood naaiban naaib mid kaa naaiban baa la yeelaya mid wakiilkaa can ilfaacili faacilkii wakiilkaa wa yunsabu waa la nasbinaya athani ka labaadna waa la nasbinaya thaniga oo minhumaa ay min almafcuulayni labada mafcuul ka mida wadalika tusaale naxwi qawlika oo dhahdaad iyo xidhamadaa tidhi ucطiya waxaa la siiyey zaydun zayd waxaa la siiyey dirhaman dirham ayaa la siiyey waay sheekhu raxima allahu wuxuu halkan ka guda galay noocii labaad ee kamid mid ahaa marfuucaat alasmaa markaa sheekhu awalan waxa uu tilmaamay tacriifkiisii tacriifkiisa waxaa la idhahdaa buu yidhi waa ismi ismi culimey waxa ku baxaya marka ugu horeysa ficil iyo xaraf iyo jumlo waxaana soo gudagelaya ismi maadaama oo aynu nidhi alsariixu waalmu'awalu bisariix labadaasa soo gudagelaya ismi sariixa ama daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado kolkaaynu sariix nidhaahno waxaa kale oo ismigaasi soo gudagelaya almuawalu bisariix sariixa waynu garanaynaayo ka yeelitaanka naaibufaacil laga yeelayo wax taawiila uma baahno muawal bisariixna waa maxay yeelitaanka laga yeelayo naaib faacil wuxuu u baahanayaa ta'wiil buu baahanaya saxiix walala ka hore tusaalihiisu waa duriba zaydun zayd baa la garaacay dee ismi daahira waynu wada arkayna waana sariix muna sariixayn waa sariix wey wma ukrima ilaa anana waa isagii oo damiira marka uu noqonayo muawal bisariixna waa sida aayadda qur-aanka qul uxiya ilaya anahu stamaca nafaru min aljini jumladaasi ayaa laga awilaya oo laga dhalaalinaya naa'ibu faacilkii uuxiya naa'ibu faacilkeega ahna istimaacu nafarin min aljini saasuu noqonaya masderka lasoo xariirayo ee naa'ibu faacilka noqonaya markaa kelmadda ismi a markaynu nidhi waxna way saartay waxna way soo gelisay ficil iyo xaraf iyo jumla inaga baxay waxaana soo gudagalay alsmu sariixu ama daahir ha ahaado ama mudmar ha ahaado iyo almuawalu bisariix labadaasaa soo gudagalay kelmadda ismi a ka soco waxaa kale oo u yidhi almarfuuc waa ismi la rafciye buui marfuucana waxay naga baxaya mansuubkii iyo majruurkii soo ma maxay naga baxaya kelmadda marfuuc markaynu nidhaahno mansuubkii iyo majruurkii baa naga baxaya maxaana inoo soo gudagelaya marfuucun lafdan marfuucun iyo marfuucun taqdiiran saddexdaas waa soo gudagelaya marfuucun lafdan de waan garanaa duriba zaydun zayd baa la garaacay haye marfuucun taqdiirana duriba ciisa ciisa la garaacay marfuucun maxallana duriba haada kanaa la garaacay marfuucun taqdiiran marfuucun lafdan iyada waan garano waynu aragnaaba marfuucun taqdiiran laakin muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa ismiga waa mucrab laakin calaamadda calaamatul icraabka ayaan muuqan ya calaamata calaamatulicraabkeed ayaan muuqan oo cillo aawadeed cillo timide aawadeed ayay u muuqan wey ah, ama tacadur baa u diiday ama siqal baa u diiday de ama waxa weeyaan ama munaasabaaba u diiday saasay noqon ka maxalkiina muxuu noqonaya isagu waaba mebnide shay marfuuca booskii ayaa u yaallaa kadibna fii maxali rafca loo odhanaya markaa marfuucana intaas inoo soo guda gashay alladii kaasoo lamidkar aan la sheegin macahu isaga la jirkiisa faacilhu aan la sheegin faacilkiisa faacilhu ay faacilu caamilihi weeyaan caamilkiisa faacilkiisa aan la sheegin kana maxay naga baxaya dee marfuucaadii kale oo dhan ayaa waxa weeyaan u saaraya isaguna kadib maxaa la sameeyey intaa markii la helay mafcuulka laftiisa ayaa la joojiyey faacilka booskiisii faacilka booskiisii kadib maadaama oo uu joogsaday faacilka booskiisii dee faacilku axkaam buu lahaa sagaalo xale aynu tilmaanay lifaacilin tiscun khudi taakhiira wrafca wdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin tasniyatin jamcin lixaaqin culima تأنيثه وxdف فعل يعمل لعلمه وأسله يتصل بcاamل إغناؤه عن الخبر وكونه بلا تعدد ظهر so sagaalkaba hale maynaan tilmaamin sagaalkii xukune u lahaa xukmuhu ka xukmi faacili xukmu naaib اfaacili waayo faacilka xukmkiisii oo kale weeyaan ila bartii booskii wuxuu degay faacilka marfuuc buu noqonayaa markii horena muxuu aan jiray mansuub buu ah cumduu noqonayaa markii horena muxuu aan jiray fadlu ahaa cumda maa macna cumda wama macna alfadla cumda waa maxay cumdada tacriifkiisu wuxuu noqdaa waxa weeyaan waa maa laa yatimu lkalaamu biduunihi waa waxa kalaamku aanu dhamaystirmayn isaga sokadii ilaa isaga in la helo mooyaane kalaamku ma dhamaystirmayo kaa maxaa la dhahdaa cumdaa la dhahdaa iska ilaaliya fadluhuna waa maxay maa yatimu lkalaamu biduunihi waa waxa kalaamka iyo hadalku u dhammaystirmayo iyada oon isaga aan la sheegin isaga sokadi markaa fadliyi cumdo tariifguna saasay kala yihin haye marfuuc buu noqday markii horena mansuub u ahaa maadaama booskii faacilka u degay cumduu noqday markii horena fadlu ahaan jiray bimaanaa axkaamtii faacilku la wareegaya ma banaana in la gooya faacilka may banaaned in la gooyaa maya soo ma ilaa masaa'il laga soo reereebo mooyaane isna waa sidii oo kale in la gooya ay banaanaan mayso markii horena maxaa banaanayd fadluha iyo in la gooya iska banaanayd de banaanaan mayso ficilka in laga soo horreysiiya ficilka in laga soo horreysiiyaa ma banaano ficilka in laga soo horreysiiyaa ma banaano faacilka ficilka maa laga soo horreysiinayay maya soo ma dee xukunkan uu la wadaagaya markaa eeg caamilkiisu muxuu noqonaya horta tacriifkiisi waynu isla garana soo ma axkaamtiisi wax kamidana waa wuxuu noqonaya walaa taqdiimu cala lficli bu ynu idhalana ficilgu u noqon karaa ficil muqayir siqa waxa kale oo u noqon karaa ismi mafcuul labadaa weeyaan ama waa ficil ama waa ismi mafcuul labadaasaa rafciya naaibu faacilka waxaa kale oo waajiba ficilka in la taniifiya waajib noqonaysa ficilka in la taniifiya waajib ayay noqonaysaa xillima marka naaibu faacilku maxay u yahay mu'anath waa intii faacilka aynuu soo marnay faacilka imise goor bu waajibu taniitha laba goor bu waa waajibu taniith laba goor bu waajibutaniid labadii goore waajibutaniidka ahaa isna waajibutaniid buu la noqonaya ya marka uu yahay muanas shardi labaadna loosii dhigo xaqiiqi shardi saddexaadna loosii dhigo mutasilu yahay nicmo iyo bisnaan soo intaa ma yeelan jirin bartii unbuu maraya bartii unbuu isna maraya duribat hindun asalka hore muxuu ah daraba zaydun hindan buu ahaa soo ma kolka hore de muanasku muan ficilku lama taaniidin laakin maadaama oo booskii faacilka uu fadhiistay muanas weliba maxay xaqiiq iyo taniisi weliba la itisaalay caamilkiina aanu ahay nicmiyo biisa maxaa la sameeyey dee waa la taniisiyo waajib duribat hindun baa la idhi sheekh jaa-isu taaniiskiina afartii unba kuu noqoni de soo afarna ja tarka taada in la geliyaa may banaanayn in laga tagaana may banaanayn afartii unbaa degaya intii hore haddaad soo xifdidan kana uu fudud yahayba de wax adag ma le idaa zulzilat alardu waa kamid a idaa zulzilat alardu iminka ficilkan waa maxay dee ta baa la geliyey maxaa tada loo geliyey alardu de waa majaasiyu taaniis soo ma in laga daayaana way banaan tahay in la geliyaana way banaan tahay lakin allah de waa inoo geliya waad arkaysa saxiix walalah kolkaa waa kii majaaziyo taniidki halkaana inoogu tusaaleeyey waayahay marka idaa waa arfun lima yastaqbilu min azamaan zulzila waa ficil maadi oo mugayaru siiqa taadu waa taa u tanii alarduna waa naayb faacil baa la odhanaya waxaa kale oo kamid a ah xukunkiisa oo waajib ah in laga qaawiyo oo aan la haleeshin calaamadii tasniyada iyo calaamadii jamca calaamada taniyadu maxay ahayd alif calaamada jamcuna maxay haduu jamcu jamcu dakar yahay waa wow hadduu jamcu muanas yahayna waa nuunu niswa soo saabtun mayn xilli ma weeyaan laakiin waa marka uu faacilku noqdo musane ama uu jamc noqdo waa laga ifraadinaya ilaa luqadii nimanki la odhan jiray akaluni albarakiis mooyaan oo iska lahayn niman reer tayi iyo niman la idhahdo asdi shauna iyo niman la idhahdo balxaaris soo sameyn taa mooyaane oo maxaa la odhanayaa duriba zaydani duriba azayduna baa la odhanaya ee la odhan maayo duriba duriba azaydani duribu azayduna saa la odhan maayo oo laga ilaalinaya intaa masle bani halkaa muxuu ku tilmaamay culimo maxaynu haynaa maslada ugu horeysa waa maxay waa tacriifka naa'ibu faacilka maslada labaad waa maxay axkaamtiisi wuxuu yihi waa axkaamtii faacilka u lahaa intii faacilka u ka tilmaamay wax kamidu marka intiiba wuu qaadanaya soo laba masle mu baraarujin uu sheegaya waxa weeyaan magacyuu leeyahay magacyadiisa waxaa ka mid a ah almafcuul ladi lam yusama faacilu magacani waa calamu bilhalaba yidhahdaan culimadu calamu bilhalaba markaa waxaa soo gudagelaya xitaa waxyaalaha kale ee naaibka ka noqdaay way soo gudagelayaan magac kalena wuu leeya waxaa la idhahdaa annaaibu faacilna waa la dhahda annaaibu can ilfaacilna waa la dhahdaa cibaaradan yaa iska le ama magacan yaa iska le magacan waxa iska le maxamed ibnu maalik baa iskale guri sheekh waxaa iska le muxamed ibnu maalik baa iskale abu xayaan wuxuu odhanayaa lam araha ligayrihi isaga cidaan ahayn cibaarada tan akumaan maqal buu odhanaya ciddii ugu horreysay ee ku magacowday almafcuul ladii lam yusame faacilhu naaibu faacil waa muxamed ibnu maalik weeyi mujtahid bu ah, soo maaragti mujtahid bu ah. marka isaga ayaa ugu horreeyey markaa laba magac buu leeyahy labada magac iska ilaali labada magac waa maxay almafcuul ladii lam yusame faaciluhu magaca labaadna waa maxay waa annaa'ibu can lfaacil cidda ugu horraysa magacaan ku magacaawdana waa ayo waa moxamed ibnu maalik waxaana fiican cibaarada tan ah maxay ku fiican tahay saddex arrimood aawadeed saddexda arrimood uu kuu baraajiyo wuxuu ku yidhi wahiya axsanu wa akhsaru iyada ayaa wanaagsan buu ku yidhi oo say u wanaagsan tahay cibaaradii hore way ka wanaagsan tahay ee ahayd almafcuulu ladi lam yusama faaciluhu maxay uga wanaagsan tahay liannahaa awdaxu fii bayaani lmuraad iyadu waxay caddayn badan tahay muraadka iyo ujeedada loo jeedo ayaa caddaynaysa oo markaynu nidhaahno almafcuul ladi lam yusame faaciluhu mafcuul keliya laga fahmaya sooma laakiin annaaib can ilfaacil markaynu nidhaahno intiiba u soo gudagelaya wa aksaru iyada ayaa gaaban iyada ayaa gaaban midkaa gaaban almafcuul ladi lam yusame faacil iyo naaib faacil ya naaib faacil kaa gaaban dhasha wa aksar iyada ayaa gaaban mid kalena ku darso wa ashmalu weliba iyada ayaa shamlin badan iyada ayaa shamli badan oo waxay shamlinaysaa wax alla wixii naaibka ka noqonayey waxa weeyaan faacilka hadduu mafcuul yahay hadduu master yahay hadduu daraf yahay hadduu jaariya majruur yahay laakin ka hore muxuu ku gaaban yahay keliya mafcuulun de soo ma mafcuulun mafcuulun waaya markaa saddexdaa arrimood aawadeedba waxa weeyaan way kaga wanaagsan tahay cibaaradan dambe ee maxamed ibn maalik uu bixiyey ka soco halkaa maxaynu ku haynaa marka masalada koowaad waa tacriifkiisa masalada labaada sheekhu baraarujiyey waa maxay waa axkaamtiisii wax kamid a masalada saddexaad uu baraarujiyey waa maxay asmaa'ada uu leeyahay ismigani almafcuul ladi lam yusama faaciluhu iyo annaaib can ilfaacil maxamed bn malik baana u bixiyey dhowr arrimood bayna uga fiican tahay liannaha axsanu wa akhsaru wa ashmalu saddex masalaan haynaa ficilka mafcuulka loo binaynayana magacyuu leeyahay isna magacyadiisii buu gusiye waxaa la idhaahdaa almabniyu lilmafcuuli baa la idhaahdaa ko waxaa kaloo la idhahdaa alficl almajhuula baa la dhahdaa waxaa kaloo la dhahdaa alficl aladi lam yusama faaciluhu baa la dhahdaa waxaa kaloo la dhahdaa saddexdaa isagaa sheege alficlu almabniyu alficla almabniya lilmajhuuli baa la dhahdaa waxaa kaloo la dhahdaa alficla almugayara asiiqa shantaa magac buu leeyahy shanta magacba iska xifdi waayo haddaad shuraaxda ku adegtid magacyadan waxaad garanaysaa inuu yahay inay isku mid yihiin intaba ad ka fahmaysa marka shantaba iska xifdi ka koowaad waa maxay alficla almabniya lilmafcuuli ka labaadna waa maxay alficla almajhuula ka saddexaad waa maxay alficla aladi lam yusama faacilu ka afraad waa maxay alficla almabniya lilmajhuuli ka shanaad waa maxay alficla almugayara asiiqa afartaa shantaa magacba isaga ayaa iskale maxaa loogu bixiyey alficl almabniya lilmafcuuli maxaa loogu bixiyey waa ishcaar iyo tusin uu tusinayo tiirinta loo tiiriya inay tahay calaa jihati wuquucihi calayh inuu ku duldhacay hay alficl almabniya lilmajhuul maxaa loogu magacaabay waa liljahli bifaacilihi axyaanan mararka qaarkood faacilkiisa waa la garan waaya sida aawadeed baa loogu magacaabay alficl almabniya lilmajhuuli alficl aladi lam yusama faacilu maxaa loogu magacaabay lana alfaacila bacda alxadfi saara hayra musaman fi lkalaam faacilku marka la xadfo dabadeed waxa uu ahaanaya midaan dee kalaamka ku sheeganayn soo ma sida aawadeed baa loogu magacaabay alficla almabniya alficla aladi lam yusama faacilu waxaa kaloo la idhaahdaa alficla almuayara siiqa maxaa loogu magacaabay alficla almuayara siiqa waxaa loogu magacaabay liana bacda xadfi lfaacili tagayarat suuratuhu faacilka marka la gooyo dabadeed suurada ficilku waa ay isbedelaysaa ishcaaran biana maa bacdahu naa'ibun can ilfaacili walaysa bifaacilin tusitaan ayna tusinayso waxa ka dambeeyaay inuu yahay kii wakiilka ka ahaa faacilka ee faacil aanu ahayn markaa tacliil buu sameeyey sheekhu shaarif somariti tacliil buu samaynayaa ah sababaha loogu magacaabay ficilkiisa magacyadan markaa shantaa magac ba isagaa iskale alficla almabniya lilmafcuuli alficla almajhuula alficla aladi lam yusama faaciluhu alficla almabniya lilmajhuuli alficla almuayara siia shantaa magacba sagaas kale haddi ad aragtaan waa isku mid weey ka soco imise masalaan haynaa afar masalaan haynaa sheekh masalada shanaad kayfiyatu takyiiri ficli maadaama oo faacilkii uu go-an yahay booskiisiina wax kale ay galeen maxaa lagu garanaya siiqadii musamahayd siiqadan majhuulkaaba see loo kala garanaya laabudda min taqyiirin in la bedela waa lagama maarmaan si loo kala garta de waxaan mafaacil ba mise naaib faacil waxaa la samaynayaa afcaashu saddex bay ahayde maadi iyo mudaaric maadi iyo mudaaric labadaasaa la keenaya ma amarkii sheekh wuu ka aamusay amarka ma hadal qaadin limaada likawnihi laa yatataa binaauhu lilmafcuuli lanahu yalzamu dikru faacilihi suuragal maaha isaga in mafcuul loo bineeyo waxaba waajiba faacilkiisa in la sheego saxiix walala markaa isaga mafcuul looma bineeyo maxay yimide marka laba inoo yimide sooma waa ficil maadi iyo ficil maxaan samaynaa marka waxaan samaynaynaa yatafiqaani fi lwali waykhtalifaani fi ma qabla alaakhir awalka way iska waafaqayaan qabla alaakhirkana way isku khilaafayaan awalka way iska waafaqayaanoo waa la godi labadoodaba maadiga awelkiisa waa la godayaa mudaaricana awelkiisa waa la godaya yaktafiqaani fi lwli awelka waa iska waafaqayaan mid kasta waa la godi wa yakhtalifaani fima qabla alaakhiri qabla alaakhirka xarakada taalana way isku khilaafayaan maadigii waa la kasrini mudaariciina waa la fatxini maxaa la odhanaya marka haddaan ku dhawaaqno duriba waa maadigii awelkii godnay qabla alaakhirkiina kasrinay mudaaricii yudrabu awelkii godnay qabla alaakhirkiina fatxinay marka maxay iska waafaqayaan awelka qablalaakhirkana way isku khilaafayaan sida loo doorinayaana waa sida waa ka kuulidda hadduu maadi yahay awalkaa la godi qablalakhirkana waa la kasrin hadduu mudaaric yahay awalkaa la godi qablalakhirkana waa la fadxin duriba zaydun yudrabu zaydun intaa masl fahmi masle sarfiyu halkana ku yar sheegayo intanba waa iska sarfiye waa iska sarfiye wuxuu yidhi maadigu haddii uu yahay mid lagu bilaabay ta zaida zaid un shardi ma aha ta un waxay doontaa noqoto ama mutaawacaba ha noqote waxaa la samaynayaa awalka waa la godaya thanigana thanigana waxaa la samaynaya wa waa la godaya thanigana waa la godaya tusaale tacallama tacallama ficilka maxaa lagu bilaabay ta baa lagu bilaabay tadaaraba ficilkii maxaa lagu bilaabay ta baa lagu bilaabay soo ma maxaan samaynaa marka kolkaan majhuul ka dhigano waxaynu samaynaynaa ta'da awelka awel hore waa la godi jire god xarafka kusoo xigee labaadna la god tu soo ma cayn baa kusoo caynkana la god maxaa la odhan tuculima tuculima mayna basidayn waa la bartay weyi marka maadaama ta lagu bilaabay awelkana god haanigana la god tuculima waay tudurib tusaale waa tadaaraba daaraba tadaaraba kadib maxaa la samaynaya wowgii alifkii maxaa loo bedelaya maadaama oo awelkii la goday saanigana lala godayo ya dee damaa ka hor marta soo ma lilmunaasaba alifkii wow baa loo bedelaya maxaa la odhanaya tuduriba saasuu noqonaya tuduriba marka masalada ikhtisaarkeegu waa maxay haddaynu soo gaabino ficilkii maadi hadii ta lagu bilaabo ama zaa'ida ha noqoto ama mutaabaca noqotay doonta noqote waxaa la samaynayaa awalka waa la godayaa thaanigana waa lala godayaa xarafka koowaad waa la godaya xarafka koowaad ka labeeyana waa la godaya waa intaa macnuhu iyo tuduriba mayna basidan waa basiid tu labaad wuxuu yidhi haddii hamsatu wasri lagu bilaabo ka warraba ficilkii haddii hamsatu wasri lagu bilaabo maxaa la samaynaya iyadana uu ka hadlo wuxuu yidhi awelka god awelka waynu isla garanayna isaga haaniga ha godin maanta e haalidka god bu godi ka labaad dhaaf oo ka saddexaad god xarafka saddexaad ya indalaqa ficilkan maxaa lagu bilaabay hamsatu wasli baa lagu bilaabay waa ficil maadi majhuul baynu u bilaynaynaa awelkii god undhe un xarafkii koowaad waan godnay haalidku marka waa maxay haalidku waa xarafki dada dadana la god marka maxaad ohanaysaa unduliqa maxaad ohanaysaa sheekh unulia mayna basidayn unulia baad odhanaysa istakraja awalka god us xarafka saddexaad waa ke waa taada ustukrija saas baa la odhanaya marka saas ayaa la odhanayaa halkaana isiyadna uu kuu dhamaystiray waa ficilkii maadi haddii lagu bilaabo hamsatulwasli awalka waxaad la godaysaa haalikaad la godaysaa haalika ayaad la godaysaa markaa indalaqa ficilku laazim u noqon doona xagga daban ku arki doona insha allah laakin waxaa lagu gudbiyaa maxay xarfuja unuliqa bihi bay noqonaysaa istakrajna waaba mucadda isagu de istukrij almau ama istukrij almaalu bay noqoni ka soco mid saddexaad buu baraarjiye wuxuu yidhi maadigii hadduu yahay muctalal cayn ka waran ah, sarfigu ya dhex gale soo ma aragtaan shuruud bu iska leeya waa inu waa inuu ficil yahay weliba waa inuu maadi yahay weliba waa inuu hulaafi yahay weliba waa inuu muctalul cayn yahay sarfigaynu ku arki doonaa shuruudda caynkaas marka laga helo saddex baa ku banaan luqatun fusxa iyo luqa fasiixa iyo luqa daciifa saddexda luqa ayaa ku banaananas luqada fasiixa luqatul fusxa waa maxay waxa kuu banaan buu ku yidhi fa'di baad kasrinaysaa fa'di fa'di ma garanade fa'di baad kasrinaysaa fa'da ayaad kasrinaysaa kadib cayntiisu yaa bay noqonaysaa ma garanane sarfi buu ma aragtan sarfi buu guda galay waxay ka cabiraan xarafka ugu horeeya faulkelimati bay dhahdaa xarafka labaadna waxay dhahdaan caynulkelimati bay dhahdaa xarafka u dambeeyana maxay dhahdaan ee saddexaad xarafka saddexaad baan ujeeda cafwan laamulkelimati bay dhahdaa markaa tusaale daraba ka warama daraba imika daraba darabi imise ka kooban tahay daad iyo ra iyo iyo ba waxay leeyihiin daadku waa faaulkelimati bay leyihin waa fa bay yidhahdaa fa walow yuna fa ba ahaanin masle fani oo facalay ku miisaama facala haye raadana waxay dhahdaan waa caynulkelimati bay dhahdaan caynulkelimati waa caynba maana arkaya waa dabakiisa waa isilaax gaar marka sheek ba'dana waxay dhahdaan laamulkelimati laam hadday dayne waa tacbiir nimankaasi ay iska leeyihin weyan waynu arki doonaa insha allah markaa fada si aad u fahamtaan umaan ila fa buyna marka fadi waxaa ku banaanaanaysa bu ku yidhi kasrisid fadi waa xarafiya imika waa kawa horeeya dhaade kawa faadii oo ah ka cabiran xarafka u horeeya waa la kasrinaya maadaama oo aynu kasrinay cayntii maxay noqonaysaa cayntii yaabay isku bedelaysaa laakiin waa xaaladda ficilku woga ku buka tusaale quula e, qiila asalkii hore muxuu ahaa quwila muxuu ahaa quwila buyica mana sayn saasuu ahaa kadib waxaa la sameeyey waxaan samaynaynaa xadfulxarakaan samaynaynaa xarakada fa'da saaran gooya soo ma aragtaan waynu ka saarnay meesha ma xarakadii fa'daynu goynay waxaa kaloona samaynaynaa naqli naqli xarakada saaran caynta u wi bu yi xarakada saaran soo qaad ma soo naqlisay fa'dii oo xarakadeedii aad goysay duldhig maxay noqotay marka ql de kuma dhawaaqi kartid kuma dhawaaqi si kasra ma reebi karte biicay iska noqotay liyaad ma iska joogtahay midna waxaa la samaynayaa qalbi baa la samayn qalbi baa la samaynaya wowgi oo maxaa la odhan maadaama oo kasra ay ka horeyso sarfi bu inoo gale maadaama kasra ay ka horeyso waxaan samaynaynaa qalbi baan samaynanaa wowgeenu yaa u bedelana maxay noqon qiila bay noqonaysaa markas de ayron qiilo lama odhan waxyaalo badan baa ku jira soo kow mid waa mida horta naqli baa ku jira oo xarakadii cayntaa la raray waa mid labaade xadaf baa ku jiro oo fada xarakadeedi baa la gooyey waa mid saddexaad qalbi baa ku jiro oo yadii baa wowgii baa loo bedelay ya loo bedelay so soo ma aragno waa luqatlfusxa weeyaan waa luqatlfusxa marka maxaa la yidhi taa qiila baa layidhi iyo biica baa layidhi waka waana luqat lquraysh iyo ciddii waxa weeyaan la ologa ahayd waana luqada fasixada qur-aankuna uu ku yimid day waayahay waxaa kaloo inoo banaan ishmaam ishmaamka isagaa kuu fasiro wuxuu ku yidhi kasrada ayaa lagu khaldayaa sawtkii damada oo kale il i saasaa la ohanaya il i saasaa la ohanaya sawt bu nidhi inkastoo culimada qaarkoodna ay leeyihin mayane ishmaamka waxaa la samaynaya maxay dabnuun baa lasoo yaryuubayaay in damo lagu hadlaya la moodaya qiila biica dabnuun baa lasoo yaryuubaya marka kaasina waa maxay waa waxaa la ydhahdaa isagana maxay ishmaan baa la ydhahda waa luqatun alfasiixa weeyaan tanaa kusoo xigta marka tanaa kusoo xigta taa ishmaan baa kusoo xigta ta u dambaysa wuxuu ku yidhi walaka damulfaai fadiba waad iska godaysaa basha fadi lafteedii baad godaysaa maxaad samaynaysaa cayntiina markaa maxay noqonaysaa wow reeban bay noqonaysaa maxaad odhanaysaa uula buuca markaa yaadi maxaad isku bedesha de wuuba isku bedela maadaama damarka hormartay len quula iyo buuca markaa eeg maadi unbaynu gooraanba ku guda jirne haddee maadigii taa lagu bilaabo awelkana god thanigana la god haddee hamse lagu bilaabo haddee lagu bilaabo hamsatul waslina awelkana god thalidkana la god hadduu noqdo maadi muctalul cayn oo shuruuddaasi laga helana waxaa la samaynaya fadi saddex baa ku banaan waxaa ku banaan inaynu kasrino kasra khaalisa waa luqat lfusxaa iyo ishmaam waa luqat lfasiixa iyo in fa'dii la damiyo waa luqatun daciifa intaasaa markaa banaanaanaysa ka soxo waa qaabkii loo bedeli weeyaan taasina qaabkii loo bedeli wey baydkaasuu soo qaato kuugu tusaaleynayade layta wahal yanfacu shayئa laytu layta shabaaban buca faاshtaraytu ah layta alla wahal yanfacu miyuu anfici laytu laytu shay-an wax miyuu tari layta shabaaban alla dhallinyarnimo buuca miyaa la iibiyo dhallinyarnimo fashtaraytu aan soo iibsade alla dhallinyarnimo miyaa la iibiyo aan soo iibsade ya dee ma jirto maxalu shaahidkeena waa maxay waa buuca weeyaan buuca buucada weeyaan abyaad kaleo xagga hoose inugu qorayo u raacinayaana waxa weeyaan way jirtaa ka soco kaaka kitaab kawaakibkaa qoray halkaa markaa maxaynu ku haynaa sidii loo bedelayena waynu baranay wuxuu doonaya halkan inuu ka gudagalo naaibu faacilka qaybihiisa labaa loo qaybiyaa waa sidii faacilku day dhaahir iyo mudmar baa loo qaybiyaa dhaahir iyo maxaa loo qaybiya mudmar maadi iyo mudaaric baa rafcinaya in dama dhaahiraa lagu rafciyo sida waidaa quri'a alqur'aanu duriba mathalun oo kale waqudiya almru ecraabkoogu muna basidayn waa basiid sheekh yawma tubla saraa'iru kuwa yawgaas oo kale iyo inay muqadaraba noqoto sida khudibat salmaa oo kale iyo in alif lagu rafciyo ukrima zaydani yukramu zaydani iyo in wow lagu rafciyo sida qutila alkharaasuuna iyo yucrafu lmujrimuuna iyo ukrima akuuka iyo wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim iladudaasanaafaile marka intii mid unbu in damo daahira lagu rafciyo in damo muqadara lagu rafciyo dee saddexda mid un lagu rafcinaya horta dama ama daahira noqoto ama muqadara noqoto damadaas iyo in alif lagu rafciyo hadduu mutane yahy iyo in wow lagu rafciyo hadduu yahay jamcu mudakaru saalim ama iyo asmaa khamsiin mayna basidayn mudmarkiina dee labadin buu uqaybsamaya munfasil iyo iyo buu kugu qaybsamay mid kasaanana laba iyo buu sii noqoni marka duribtu waa mutasilkii duribnaana waa mutasilkii duribtana waa mutasilkii inta kale kasoo hadhayna aduu dhamaystira buu ku yihi sheekh laakiin maxaad samaynaysaa siiqada ficilkun baa la bedelaya de si bedelnay loo bedelayaa waayahay markaa duribtu asalkeegii hore muxuu ah duribtu intaan majhuul loo binayn asalkeedii hore muxuu ah darabani zaydun bua kitaabki hore ajurumi baan ku sharaxnay darabani zaydun bua kadibna maxaa la sameeyey faacilkii baa la gooyey darabani zaydun zayd baa la gooyey maxaa soo hadhay darabani baa soo hadhay waxaa la doonayaa yaadani inay joogsato booskii faacilka waana damiir mutasila may um noqon kartaa la waxaa lala yimid de damiir iyada u muraadifa waa tacdii tawl mutakalimka ayde kadibna maxaa la yidhi dee munfasilkiina muxuu noqonaya maa ukrima ilaa ana saasuu noqonaya maa ukrima ilaa naxnu iyagana saasood odhanaysaa waa qaybihiisii naayu faacil maxaa noqon karaa afar shay waa kuwan iyagina ka koowaada noqon karaa waa mafcuulu bihi waynu ka soo warnay soo ma waa mafcuulu bihi weeyaan isaga ayaa u horeeya ama daahir ha ahaado ama mudmar ha ahaado sida amfiladu inoo so hormartay waka usoo horumariyey dee isaga ayaa asala buu leeyahy oo iyada isagii maadaama uu joogo cid kale naaib noqon kari mayso kuwa kale naaibka labaad waa darafka darafka wey darafku ama daraf zamaan ha noqdo ama daraf makaan sheekh ha noqdo makaaniya kana aw zamaniya ah, kuu doona ha noqdo laakiin shuruud baa loo dhiga shuruud ayaa loo dhiga shuruudda loo dhiga waxa weeyaan waa inuu yahay waa inuu mutasarif yahay mutasarif waa inuu yahay mukhtasna waa inuu yahay mukhtasna waa inuu yahay mutasarif maxaa looga jeeda mutasarif waxaa looga jeeda mar waa inuu daraf noqon karo mar hayru daraf waxaanin waa loogu isticmaali karo waka imika eeg ymlamiisi ymniyarun oo kale ka waran mana mubtadska waa mubtad de madarfima lagu nisbi la sooma marka mutadirifka waxaa loo jeedaa darafun waa inaanu laazimin sida idaa oo kale iyo cinde iyo huna iyo hama iyo kuwaasi darafnima bay laazimaan bay leeyihin culimadu waa inuuna saasoo kale ahayne marna daraf waa in loogu isticmaali karo marna hayru daraf waa in loogu isticmaali karo ma fahni mukhtaskana muxuu ujeedaa mukhtaskana wuxuu ujeedaa mucayan waa in mubham waa inaanu ahayn wax mucayana waa inu kutusinayo muxuu ku saarayaa xiin iyo kuwaasi iyagu de waxa weya ibhaam weyan waa mubham sooma kuwaasi markaa noqon kari maayaan tusaalu kusiya wuxuu kuri julisa amaamuka julisa waxaa la fadhiistay amaamuka imika amaamu waa maxay de waa darfu makan ya waa darfu makan faacil bay noqotay de faacil bay waa mutasarif faacil bay noqotay sooma arag faacil bay noqotay aye waana mukhtaso ikhtisaaska de waa la idaafeeyey sooma aragti waa la idaafeeyey sima ramadaanu ramadaan de imika faacil bay noqotay waa mutasarif saxiix walala waana waana mukhtasar dee waa calam maxaan faacil ma waa faacil wey cafwan dee waa calam waa mukhtasle waa calam mayna calam ayn waa calam wey jaariya majruurka isaga laftooduna shuruuddaa kuwa hore ay leeyihin kaa hore u leeyahay iyagana loo dhiga ayaa loo dhiga oo sa weliba waxay dhahdaan xarafku waa inanu shay keliya wej keliya waa inanu laazimin sida rubo oo kale iyo dee rubi nakirun bay jirtaa mud oo kale iyo asmaanun bay jirtaa bay dhahdaan culimadu ka so walamaa suqita fi aydihim oo kale weeyaan eega suqita lamadaasi culimadu waa isku hayaan qadrigaa waxa weeyaan si fiican inoogu faahfaahin doono culimadu aqwaal bay ku leeyihin lamaa jamaahiirtu waxay leeyihin in la yidhaahdo lamaa raabidatun liwujuudi shayin biwujuudi hayrihi saasay leeyihin culimada qaarkoodna waxay dhamayaan lamaadani waa daraf bimacna alxiina bay leeyihin markaa kitabkaas aynu ku tegi doonaa insha allah suqidana waa maxay suqidana waxa la waa ficilkii maadoom hayru siiqa fii aydihimna waa jaariya majruur waana naaifaacilkii marka culimadu waxay isku hayaan laftoodu jaariya majruurka wada socda miyaa mise waxa weeyaan waa majruurka oo keliya culimadu waa isku hayaan jaariya majruurka wada socda weeyaan bay leeyihin culimo badani saasay leeyihin culimo badani sidaasi ay waa majmuuc ljaari walmajruur bay leyin maxamed malik xitaa saasuu leeyahy laakiin sida taxqiiqii waxay leeyihin culimadu majruurka oo keliya weeyaan majruurka oo keliya weeyi waayo isaga ayaa mafcuulkiya jaarka xarafkan jaarmiya waxaa loola yimi duun macnaha ficilka loo gaadhsiiya ismiga marka markaad iraabasi maxaad ohanaysaa mura bizaydin oo kale mura waa ficil maadum ayru siqa soo ma bizaydin albaw xarfu jar haye zaydin ismun majruurun bilba fi maxali rafc naaib faacil baa la ohanaya sida qawlka hadda ma martid haddii kale maxaad ohanaysaa aljaar walmajruur fi maxali rafca naaib faacil baa ohanaysa hadda qawlka hor martidna saasay kuu noqon ka soco ka afraad waa master sheekh ka afraad waa maxay waa master masterkana culimadu waxa way isaga laftiisana shuruud ba udhiga waxay dhahan wa inu mutasarif yahay mutasarif waa maxay masdernimo in lagu nasbiyin waa inu laazim sida subxaan allahi iyo macaad allahi iyo masder unbay laazimaanba kuwaasoo kale waa inaan ahayn waa yahay waa mid labada muktas waa inu yahay muktas waa inu yahay waa maxay macnaheedu caamilkiisu macnaha uu tusinayo macno ka badan waa inuu tusiyo muxuu ku tusinaya bitaxdiid duriba darbataani laba garaac baa la garaacay waa taxdiid laba garaac baa lagu qayso maaha idaafo duriba darbu lamiiri waa la idaafeeyey maahe al siira sayru socod baa la socday maahe صifo daahira faidaa nufika fi suuri nafkatu waaxida halkaa tusaale inoo yaala waxyaalahaasa ikhtisaasu noqda yidhahdo waynu arki doonaa kutubta dibana waan ku gaari doonaa marka afartaasaa ka naaib noqda faacilka waa mafcuulka iyo darafka jaariya majruurka iyo masterka afartaa weeye culimada qaarkood baa jumlada keena lakin waxa jumlada lafteeda inuu mafcuulka gudagelinaya ayaa suuragala ama waxay leeyiin waxay gaar ku tahay uun qawlka un bay gaar ku tahay xitaa waxyaalaha muraadifka qawlka waa uma noqon kartay leeyihi masalu baraarujo wuxuu yihi walaa yanuubu hayru lfaacili bihi maca wujuudihi haaliban meeshuu mafcuulu bihi haddii uu yaallo saddexda kala iman maayaan saxiix wala la aqim maqaama alfaacil ladi aqim maqaama alfaacil aladi xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif aw masdaran aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu madkuura halkaynu kusoo marnay camriidigii soo mayn waa kii saaxib alcamriidi waa kii saaynayna marka haaliban bu yidhi sheekhu saasaa la odhanaya waana madhabkasiiba wey cidda ku raacday wey amaa kuufiyiinta miya waxay leeyihiin mayane isagoo jooga mafcuulkii ayaa naayib ay noqon karaan kuwa kalaba tusaale waxaa lagu yidhi duriba zaydun yawma aljumucati amaama alamiiri darban shadiida fi daarihi intiba mayna joogin ya duriba zaydun yawma aljumucati amaama alamiiri darban shadiida fi daarihi culuma intii mayna joogin marka kaynu nahay facal ka dhigna dee ka hore mafcuulka nahay faal aan ka dhigno saasu isagu way gabi jira soo ma arki ka hore ayaa nahay facal noqonaya kuwa kalena maxay noqonayaan dee mid kasta sisu yaad u nasbinaysa waka halkana masaluu ka baraarujinaya wuxuu leeya waidaa kaana alficlu mutacadiyan linayn wuxuu yidhi horta mid ogow ficilka labaa loo qaybiya ficil mucadaa iyo ficil qaasira ama laazima ficil mucadao mafcuulu gudba iyo ficil aan mafcuulu gudbin labadaasaa loo qaybiya haddaba ficilka naaibu facil qaata waa ficilka mafcuulka gudba saa ogaada ficilku haddii uu laazim yahay mafcuuluma gudbo ilaa in xadfu jar lagu gudbiyo mooyaane sida maro oo kale eega marahadii jar waxaa lagu gudbiya maxay waxaa lagu gudbiya xadfujar baa lagu gudbiya mura bihi baa laohanaya ama mura bizaydin baa laohanaya marka ee qaamo iyo qaamo weligaa iyadoo majhuloobinaya ma aragta maad aragta qaamo iyo dahabi iyo jalase iyo inkastoo eega halkan julisayna laa waxa weya waxyaala lagu ictiraafsan yahay weyaan naamo iyo maadaama waxaaso dhan ay laazim yihin bilayna mafcuul ayna ugudbayn in mafcuul loo bineeyo ma aha laakiin ficilku haduu laazim yahay laakiin lagu gudbiyo xarfu jar kaasi isagu waa sax bilayn culimadu soo gudagelayaa markaa ficilkii haduu mafcuul ugudbayo waan garanay soo ma ficilku hadduu mafcuul ugudbayo dee mafcuulku baa looga dhigaya hadaba ficilka hadduu laba mafcuul qaadanayo ka warrama laba mafcuul hadduu qaadanayo kutubta waxaad shuruuxda meelaad ku arki doontaan baabu danna iyo baabu actaa wa kasa arki kartaa baabu danna iyo baabu actaa wa kasa baabu danna muxuu uga jeedaa labadan mafcuul asalkoogii hore mubtadiye khabara haddaad baabudana aragtiin meela ad ku aragtiin baabu acdaa iyo wakasa haddii aad aragtiinna asalkoogii hore may ahayn mubtadiye khabar markaa hadee baabu danna meesha ay soo gasho oo danna majhuul loo bineeyo mubtadihii baa noqonaya ah, mubtadi baa noqonaya naib facl waa waajib mubtadi ayaa noqonaya naib facl maxaana la odhanayaa dunna zaydun qaa'iman ee banaanaan mayso dunna zaydan qaa'iman banaanaan mayso intaasu uga danlaya ama hadii baabu acdaa u yahay oo asalka og hore mubtadiye khabar ayna ahayn haddee iltibaas meesha aanu jirin oo iltibaas aan laga cararayn waxa weeyaan ka hore in laga dhigo ayaa waxa weeyaan fiican ka hore in laga dhigo ayaa waxa weeyaan fiican ka hore ayaa laga dhigaya maxay naaiba faacilka laga dhigaya ka dambe ee thaanigana mafcuulkiisi baa lagu daynayaa masaladaana intaasi ayuu kaga warramay markaa naaiba faacilkiina intaasu culumi waxa weeyaan ku khulaaseeyey wuxuu noo sheegay tacriifkiisii buu inoo sheegay waxa kaloo inoo sheegay axkaamtiisi wax ka mid ah ayuu noo sheegay waxa kale oo inoo tilmaamay magacyo u leeyahay waxa kale oo inoo tilmaamay ficilka waxa weeyaan isaga rafcinaya ficilka rafcinaya magacyo uu leeyahay saddex buu ka tilmaamay shan baynu gaadhsiinay waxa kale oo inoo tilmaamay kayfiyada loo doorinayo maadi haddii uu yahay iyo mutaaric haddii uu yahay waxa kaloo inoo tilmaamay waxyaalo eh, eh, eh, istidlaada oo ficilka maadi uu la dheer yahay oo u ziyaadiyey idaamiyahaynainu ku gaari doonaa in tusnid ilficla lilmafcuuli faati bihi madmuum alwali faksirhu ida اtasala bicaynin ictalla wajcal qabla aakhiri fi mudiyi kasran wa fatxan fi siwaahu tala halia di hamsi waslin duma mahu wamac taai muطaawacati mumtil whabi ila wma lifa naxwi ba jcal lihaliثi nax ikhtaara wanqaada kakhtiir ladi fadulaa intaasu ku ururyaaba miyu halkaasaan ugu tegi doona axkaamta halkaa inoo dhex dhigay culimay kadibna wuu soo gudbo wuxuu inoo sheegay naaibu faacilku qaybaha uu leeyahay kadib wuu kasoo gudbo wuxuu inoo sheegay maxay waxyaalaha naaibu faacil noqon kara shuruudoodiina wax kamida waan ka shee sheegnay wuxuu ku khatmay masaladaasi maxay haddee waxa weeyaan ficilkii uu gudbayo oo mafcuul u gudbayo de mafcuulka u gudbay hadduu hal u gudbo halkaasaa faacil u noqon ama laba mafcuul haddii u gudbo laba baaba loo kala qaaday baabu danna iyo baabu actaa baabu danna hadduu yahay ka hore in laga dhiga waajib noqonaysa hadduu baabu actaa yahayna waxaa laga dhigayaa waxa weeye ka hore ayaa laga dhigaya oo fiican in laga dhigo ka labaadna mafcuulnimo lagu nasbiyo wallahu aclam subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk